الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا waxaynu khudbadii hore kaga soo warannay muctaqadaat shiica firqadda loo yaqaano shiicada iyo waxay aaminsan yihiin inagoo soo koobnay waxaa muhiima markaa cidda saxanee ka soo horjeeda oo ahlu sunna waljamaaca loo yaqaano iyagana asaasiyaadka ay leedahay caqiidadoodii iyo manhajka ay ku soconayaan oo markaad kii hore dhegaysatay kana aad dhegaysato aad garan doonto kaa horena in laga tegayo la khilaafayo kana la raacayo sideedabana dadka muslimiinta ah waxa weeye waa ummad dhexdhexaad ah oo ummadaha gaalada noocyadooda kala duwan qola way xadgudbeen qolona way gaboodfaleen ummadda islaamku labadaasee u dhexeeya qolo waxay dhahaan wax ilaah la yidhaahdaaba ma jiraba arrimuuna waa itaabsii sidii mulxidiinta iyo shuuciyiinta lagu yaqaano qolana wixii ka soo horbaxaba ilaah bay ka dhigtaan iyo wixii ay waxay jecel yihiin oo ilaahyaashoodu bilo iyo sannaday isu bedelaan dadka muslimiinta ahi ilaah ma jiro ma odhanayaan ilaah wuu jiraa waa ilaaha xaqa ah ilaah cid walibana ilaah maahae waa ilaaha xaqa ah marka dhexdhexaad ayay yihiin ummadda islaamku saa daraaddeed baa ilahay uhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasada ummad dhexdhexaada baanu idinka dhignay kadalik sidoo kale ahlu sunna waljamaaca firqadaha iyaguna dhexdhexaad ba u yihiin firqado xadgudbay baa jira oo caqiide faasida la yimo kuwa aynu ka soo warrannay ay ka mid yihiin firqado aada u gaabiyeyna way jiraan labadaasee udhexeeya manhaj caqliga qancin kara weeye daliilkiiyo caqliga iswaafajinaya hore waxaynu usoo xusnay manhajka ahlu sunna waljamaaca oo keennaa insha allah waxa uu yahay masdaru talaqi halka laga qaadanayo sharciga iyo shayga lagu dhaqmayo ee u sarreeya inuu yahay waxyiga waxyiga kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aanu ahayn wadaadka sidii shiicada aynu ku soo maraynay waxa u sarreeya wax laga qaadanaya marjiciyadda sharciga loola noqonaya wadaadadu ahaa hadday rasuul tahay iyo haddii ay asxaab tahay iyo hadday culimo tahay cid kalena daaba sharcigaa ka sarreeya saa daraaddeed ba rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ummadda diinta iyo sharcigaa iyo waxyigaa uu ku hogaaminaya waxaa kasii dhalanaya baynu markaa in kitaabkii ilaahay la xukumo oo aan la ogolayn wax kaloo lasoo barbergeliyo waxaa kasii dhalanaya qodobkaa in diintani kaamil tahay oo aan la kabi karaynin oon la odhanayn lifaaq iyo wax lagu ladhaha loo sameeyo taasina waa duritaan ilaahay baa yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina waxaa ka dhalanayay qodobkaas in laga edabsado nusuusta sharciga ah oo waxyiga samaawiga ahi oo cid walba ka sarreeyo wuxuu ka sarreeyaa si aynu soo sheegnay khalqiga ciddii ugu sharaf badnayd cid kaleoo madaxa ama beelaa ama golayaalana iska daaba cid waliba waa inay ka edabsataa nusuusta ah oo marka la yidhaahdo aayad baa shaygaa sheegtay ama xadiid baa sheegay hoos sugan facala rasi walcayn qaadanayu wey laakiin siday qabaa'ilku yidhaahdaan xeerkii reer hebel muxuu ahaa ama maamulada iyo nidaamyada ummadaha kale laga keenay ay yidhaahdaan aan codayno oo aan ka doodno shay waxyguba gooyay oo adilo qadciyahoo aan laga doodi karin ay saaran tahay maya sidii shiicadu yidhaahdeenna horeynu usoo dhaafnay iyadana asaaska labaadna waxa weeye sharciga in laga inuu ka horeeyo sharcigu caqliga qofka bani aadamkaa ilaahay caqli buu siiyey ama adduunyada khalqigan uu ku abuuray ilmo bani aadam caqligaasi hadduu ku filanya wuu dayn lahaa dadkii diiday sharciga inay raacaan ee yidhi caqliguun baanu isticmaalaynaana caqligoodii maanta halkuu la maray waynu garanaynaa caqligoodii xayawaanku ku daray caqli aan sharci lagu kabayn oonu sharcigu hogaaminayn wuxuu yidhi wax walba waxaan doonaya aan yeelo ummadaha gaalada foolxumadooda waa adiga arkay dhaqankooda iyo iyo sida ay u nool yihiin laakiin ummadda islaamka ah iyo qofka muslimka ah sharciga ayaa caqliga ka horeynaya sidaa daraaddeed ayaa nebigu ku tarbiyeyey calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa arrintaa cali bnu abi aalib oo ah asxaabiga ay aada ugu xadgudbeen shiicada aynu ka soo warramaynay waxa uu leeyahay walow kaana addiinu bira'yi lakaana asfalu alkhufi wlaa bilmasxi min aclaah haddii diintu caqli ay ahaan lahayd ba sida raafiyadu ay raafidadu sheegaan khufka in xagga sare laga masaxo waxaa ka muhiimsanaan lahayd ama aan caqligu door bidaya in xagga hoose laga masaxo waa sharabaadkan la gashan yahay xagga sarea waajiba in la masaxo xagga hoose boodhka la kulmaysaabuu caqligu sheegaya buuhi laakiin sharcigii baa sheegaya xagga sare in la masaxo sharciguunbaanu raacayn idan ummado badan oo ambaday oo firqado kala duwan leh caqligoodu ayaa lala akhriyayaa daliilku haddii uu caqliga waafaqo waa qaadanaynaa waa siday u yidhaahdeen haddii kalena caqligaanu raacaynaa iyadoo la ogsoon yahay caqligu markuu caafimaad qabo inaanu daliilka khilaafayninba caqli qalloocan baa daliilka khilaafa sharcigana ilaahay baa keenay caqligana abuuray asaaska saddexaad ee ahlusunna waljamaaca ay leeyihiin waxa weeyaan waxyaaba beryo dhexdeeda lasoo kordhiyey markii ehm, qarniyadii hore asxaabtii qaarkoodba laga yaabo inay sii noolaayeen ayaa waxaa ka mid ahaa falsafadda oo griiga laga soo qaatay cilmigii mandiqa la odhan jiray oo caqiidadii wax badan intay dadku ka tegeen isaga ay raaceen waxaa markaa ahlu sunna go-aankoodu ahaa in sharciga la raaco oo caqiidadu ay noqoto mid laga qaadanayo sunnaha kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka oo cilmiga mandiqa iyo falsafadda waxa la yidhaahdo sida had iyo jeer ummadaha shisheeye ay u raacaan aan loo raacin asaaska afraad waxa uu ahaa cidka cidda had iyo jeer ummadda caqiidada faasidkaa ku faafinaysa way radihi jireen ahlusunna waaljamaaca waanay caddayn jireen manhajkooda iyada oo adilo qur-aan iyo xadiid bale lagu caddaynayo si aanu dadka waswaas iyo shubuhaad iyo madmadow loogu furin qofka daliilka soo qaadanayuun baana kalaamkiisu uu xujo leeyahay ama xaqnimadiisu ay caddaanaysa asaaska shanaad ee ahlu sunna waljamaaca caqiidadooda ay leedahay waxa weeye xujiyatu sunnati cindahum wa xujiyatu khabari alaaxaadi idaa saxa can اlnabiyi sala allahu calayhi wasalama watalaqat اlummatu bilqabuul axaadiidta nebi maxamed ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam in la qaato qaybtiisa mutawaatirka ah iyo qaybtiisa axaadka ah waa eray bixin ama musalax la xidhiidha cilmiga xadiidka mar hadduu xadiidkani nebi maxamed ka sugan yihi oo rag looga qaateenih ay ka soo wariyeen in la qaato waynu soo aragnay oo shiicadu xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam liiska uguma jira baynu soo nidhi kutubta umahaatusitaha ee maraajicda xadiidka ee ahlu sunna ay u laabtaan aynu deliishanayno axkaamta iyo cibaadaadka iyo caqaa'idkada iyagu halkaasay iska dhigeen asxaabtii baa ku been abuurtay bay idhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam subxaan allah waxaa kaloo iyaduna soo baxay wakhtiyadaa hore ee aimadu ay noolaayeen niman la odhan jiray munkir ilxadiid oo xadiidka rasuulka diidayba oo yidhi qur-aanuna taabsiin haddana way jiraan oo caqlaaniyiinta iyo calmaaniyiinta qolyahan la yidhaahdo casrigan laftiisa way jiraan qolo odhanaya un aayaduun ii sheeg xadiidka laakiin iga daah oo hadduu nebigu yidhi huwa rajulu wanaxnu rijaal hadduu nebigu yidhi isaguna ninbuu ahaa annaguna rag baanu nahay marka ahlusunna waxa weeye kol hadduu xadiidkaasi ka sugmo nebiga calayhi salaatu wasalaam in la raacayo nebiguna wuu ka sii digayo waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa buuhi aakhiru zamaanka nin dhirgo nin dhergayoo sariirtiisa ku jiifa ah inuu idhaahdo qur-aanka wixii aanu ka hellana waanu raaci wixii kalena naga daaya waxaan idiin sheegayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay qur-aankanay siiyey kitaabkaa qur-aanka ah in la egna uu igu daray oo waxyiga axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee nasiib wanaaga ay soo hufeen ee inoo soo haadiyeen ay noo soo shaandheeyeen culimmadii qiimaha badnaa ee jihbidiyiinta ahaa ee nuqaadda ahaa ee wixii been abuuradka samaynayay ka fogeeyey arrintaasina waa arrin aada iyo aada u muhiima xadiidka su-aalun baa layska weydiinayaa nebiga ma ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam xadiid oo dhan lama qaato hadallo badan baa la abuuray oo la sameeyey oo lagu dhex daray kalaamka oo kutubulmawduucaat iyo ducafaa ay ka hadlaan marka su-aasha la weydiinay la isweydiinaya waxa xadiidkaasi haddii uu sugan yahay waa la qaadanaya qodobada ka dhalanayaana waxa weeye tawxiidkii qaybtiisii labaad oo rumaynta nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa ay keensanaysaa inaynu rumaysanno wuxuu rasuulku warramay sala allahu calayhi wasalam sidii abubakar sidiiq baa sidiiq waxaa loogu magacaabay wixii dad badani ay dafireen oo leylat alisraa walmicraaju ka mid ahaa markuu isagu tuul markii u horreeyeybaa u rumeeyey waxaa arrintaa ka dhalanaya inaynu aaminno nebigu calayhi salaatu wasalaam in ummaddan inuu khayr la doonayay xaqana u caddeeyey wax wal oo wanaagana uu u muujiyey ummadda oo ay ka markhaati kaceen xataa kuwii cadowga ahaa nin yahuudiya ayaa ummadda islaamka ula hadla waxau ihi qad callamakum nebiyukum kulla shayin xata alqiraa'a nebigiinnu wax walba uu idin baray waa uu la yaabsan yahay ninkaas cilmiga dhammayska tiran uu rasuulku sala allahu calayhi wasallam ummadda siiyey xataa xamaamka sida loo gelayo lugta la horaysiinayo waxa la akhriyayo aadaabta ayuu idin baray marka waxaynu aaminsannahay eh, inaanu nebigu ummaddan wax uu ka hagraday jirin shiicaduna waxay ay yidhahdeen horeynu usoo waxaa kaloo qodobkaa kasii dhalanaya rasuulku inuu gaadhsiiyey ummadda oo uu soo gaadhsiiyey ammaanadii ilaahay uu u soo dhiibay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallaahu yacsimuka min annaas amarkaasuu ilaahay siiye waxa la ammaanada ummadda wada gaadhsii wax uu nebigu inaga qariyey iyo waxuu aalubayd u sheegay iyo waxuu cid ku gooni yeelay oo arrimaha sharciga ma jirto caliy bn abi aalib isaga oo nool ayaa la weydiinayoo lalahaa wax uu idinku gooni yeelay rasuulku miyuu jiraa waa kii aada u diidanaa ee lahaa dhowrkaa arrimoodoo dee ummaddu ay wada og tahay waan ogaho qoraalkaasaan ku hayaa warqaddaasaan ku faylgareeyo waan ogah wixii kitaabka ilaahay qof ka fahamsiiyana waa halkeeda laakiin wuxuu nebigu nagu gooni yeelay ma jiro marka cidda axaadiista rasuulka diida sala allahu calayhi wasalam nebiga khiyaamay ku qirayaan waana sida ay shiicadu yidhaahdeen inaguna saasaynu aaminsannahay asaaska lixaad waxa weeye waxaynu ogsoonnahay nebiga calayhi salaatu wasalaam caqiidada ummadda gaadhsiinaya cidda ugu taqaanaa inay asxaabta yihiin asxaabta inay yihiin waa ictiqaad afdaliyati saxaabati kullihim iyaguna ummadda ayay u fadli badan yihin ummadda isagaa nebigu caddeeyey khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarnigayga ayaa u fadli badan buu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam waxaana fadli ugu filan inuu ilaahay qur-aanka dhexdiisa ku caddeeyey inuu ka raali yahay inuu ka raali yahay radia allaahu canhum waraduu canhu ulaa'ika xisbu ullaahi alaa ina xisba allaahi hum lmuflixuun mar hadduu ilaahay yidhi waa raalli baan ka ahay ummadduna raalli bay ka tahay sidaa daraaddeed ba akhbaarta iyo wararka la xidhiidha cilmiga xadiidka markaa qofka soo warinaya la ogaada inuu asxaabi yahay xataa haddaan magaciisa la sheegin oo laydhaa waa asxaabi ama waa asxaabiyad lama sii yidhaahda miyaa lagu kalsoon yahay looga qaateen miyuha waxaa lama weydiiye waxaa la yidhaha asaxaabatu kulluhum cuduul iyaguna waxay asxaabta ka sheegeen dee horeynu usoo aragnay asxaabtu waxaa ka dhalanaya hadalkaa in ay yihiin kuwa ugu faham badnaa qur-aanka iyo sunnada nebiga sida loo fahmayo oo aayaadka iyagaa la ysku fasirayaa xadiidkaa qur-aanka lagu fasirayaa haddii labadaaba la waayona aqwaasha iyo hadallada asxaabta iyo kuwa laga soo gudbinayo ayaa lagu fasirayaa qur-aanka kariimka ah waxaynu ku qanacsanay maadaama ilaahay uu u dooray jiilkaa iyo qarnigaa wakhtigaa joogay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay hareer istaagaanay diinta la hinjiyaan inay yihiin dad kuwii ugu qiimo badnaa shiicana waynu soo arkaynay rawaafidta waxay idhaahdeen alsaxaabatu irtadu kulluhum ilaa alaaa inkaar qabayaal weeyo waxay idhaahdeen saddex mooyaane inta kale oo dhammi islaamkii way ka noqdeenoo way ridoobeen saasay idhaahdeen waxaa asaasiyaadka ka mida ahlusunna ay leeyihiin annahum ya'khuduuna bijamiici nusuusi walaa yufariquuna baynaha daliilada uma kala qabyaaladaynayno ee waynu wada qaadanaynaa aayadaas aayadihii baa la wada daliishanayaa axaadiiii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waynu wada daliishanaynaa xadiidkani nebigu ka sugmay kanina wuu ka sugmay caqli iyo sharci toona maaha kanna waan qaadanayaa hawadayda waafaqsan kanna waan ka tegayaa waa qalad labada daliil baa laysu eegayaa nebiga ma ka sugmeen labaduba hadday ka sugmeen waa la iswaafajinaya oo iska hor jeedaan waa la iswaafajinaya waa lagu wada dhaqmaya haddii lagu wada dhaqmi kari waayo keebaa horreeyey baa la odhanaya ka horreeye baa noqonaya mid la nasakhay saasaa loo wada daliishanaya tartiib bay leeyihin halka ahlul iyo shiicadu ay yidhaahdaan xadiid haddii aanu qaadannana waa inuu soo marayo dariiqada ahlu beytka iyo cali iyo intaa ka farcan uu soo marayo arrintaasina waa mid ay ahlu sunna kaga duwan yihiin nimankaa shiicada la yidhaahdo qodobada waxaa ka mida manhajka asaasiyaadkiisa huwa insaafuhum likhusuumihim cidda had iyo jeer ka hor jeeda ee la doodaysa cadaaladda kama tagaan cadaaladda ayay ilaaliyaan mar walba kuweebaanu isku kooxnahay ma eegaan kuweebaanu isku qolannahay kuweebaanu isku dalnahay kuweebaanu isku deegaannahay laakiin waxay eegaan qofkeebaa toosan oo mudiica qofkeebaa si qalloocan qofkeebaa ilaahay u dhow oo lagu dhowaanayaa qofkeebaa se laga fogaanaya ilaahay ka fog alwalaa'u waalbaraa caqiidada la yidhaahdaa taasay ku salaysan tahay ama shayga loo yaqaano alxubbu fillaahi waalbuqdu fillaah qofka ilaahay jeceliyayna inaad jeclaato ku ilaahay nacayna inaad nacdo ka diinta ku dhow inaad soo dhowayso oo walaagiis walaagaaga aad siiso oo gacaltooyada la siiyo ka diinta ka fogna uu noqdo daalin laga durkayo dacwadda loo fidiyo hadduu diido arrintaasina aad bay muhiim u tahay iyagana shiicada iyo firqadahana yaa innaga abaa asalkoodu ahaa oo ciddii aan markaa iyaga ahayn ama aimada ay sheegeen iyo wadaadadooda aan ka soo jeedinayo waxa ay qoreen waxba laga qaadan maayo cumuuman usuushaas ayaa ugu muhiimsan ahlu sunna halka aynu ku soconaynu raacayn oo tamaaman khilaafsan tii aynu waxay aaminsanaayeen shiicada aynu soo xusnay intaa kadib waxa aynu xusi lahayn dadku marka ay yihiin dad muslimiin oo sidaa diintooda ugu dhaqmaya waxaa laga maarmaana wixii macaasiya ee munkaraada ee musiibo ummadda usoo jiidaya ee ilaahay ugu cadhoonayo ee raxmaadku kaga tegayo in aada looga fogaado dadweynuhu intaan arkayo wiiggan waxyaabaha aada uga cabanayeen fariimahana in laga hadlo ay culimada kusoo gaadhsiinayeen waxaa ka mid ahaa sida imika loo soo kobcinayo fisqiyaadkii iyo munkaraadkii ayaa lasoo soo dhiirinayaa oo halkaasaa rag qaawan iyo dumar qaawan oo riwaayada dhigi doona iyo hudheelada lagu xayeysiinayaa iyo baabuurtii iyo shaariciiba markaad aragta ay qaawan yiinba sidii gaalada sidoo kale tiifiyadii baa qaarkood hablihii yaryaraa iyo sida isu ruxi lahaayeen iyo heestaa tiri oo sidii bal dadka aad ruxidaada iyo ugu raaxayn lahayd ayaa lagu dhiirigelinayaa oo tartan fisqiga ah la abuuray marka kollay dee dadka madaxda ee mas-uuliyiinta ahayna xilkaas uu saaran yahay marka wacyigelin la ydhaana ummadda wacyigelinta waa wax wanaagsan lagu wacyigeliyo waxa xunna laga wacyigeliyo haddii wacyigelintii ay u muuqato wixii shayddaanku uu watay oo dadka la jeclaysiinayo waa dabarog ra'san cala alcaql idan marka arrintaanaas waa in si xigmad le loo galo cidda qaraarka iyo go'aan kalena la gaadhsiiyo ummadduna haddii ay aafowdo cidda ugu horraysa ilaahay u qabsanaya waa cidda go'aanka iyo qaraarka leh dadka kalena kelmad bay leeyihiin marka arrintaana waynu baraarujin lahayn iyo baryada ilaahay subxaana wa tacaala markaynu macaasidaa ka baxno aynu diinta ku toosno raxmaadka iyo kaliisha aynu eh, raxmaadkoo inaga yaraaday iyo kaliisha aynu ka cabanayna way inaga yaraan doonaa ilahay baa inaga dulqaaday waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan hadaqa tubta toosan hadday ku toosaan buu ilahay dadka oo sharciga ay raacaan roob dhibca waaweyn ayaan u shubi lahaa buu ilahay subxaana wa tacaala lilmacaasi aathaar fii xayaati alcibaadi waalbilaad waa inaynu ogaanaa dunuubta aynu yaryaraysanaynaa raad inay ku leedahay dalka iyo dadka oo dalka iyo dadku ay abaaroobayaan inkaari iyo aafaad iyo cudurrana ay dhacayaan haddii ilaahii subxaanah wa tacaala aynu baryaynay ku gacan saydhno ducadeenna wuxuu aqbalayaa amarkiisa marka aynu aqballo waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun ducada aan aqbalee iyagu hay aqbaleen buu lahay falyastajiibuu lii walyu'minuu bii aniga hay rumeeyeen hanay ajiibeen laakiin socon maysa in la yidhaahdo ilaahay waanu ku diidno waanu kugu gacan saydhno macsiyaanu wadnaayo annagana aqbal yaa ilaahay wax xoog kaga qaadaya subxaana wa tacaala marka shuruudaha ee istisqaaga iyo marka roob doon la doonayo waa in laga bilaabaa maxaa munkar iyo macsiye iyo dulmi iyo dembi ah ee dadka dhex yaalla markaasuu ilahay inaynoo naxariisanaya subxaana wa tacaala iyadoo fadligiisa uu wax inagu siinayo oo mar walba isagu uu addoommaha cafiskiisa u badan yahay haddii uu macaasideen iyo dunuubteena inagu qabanayo waxba inagama soo hadheenba allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca waarina albaaila baailan warsuqna ijtinaabah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين والمستضعفين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم